alfarqu bayna masalati takfiir wa jamaacatu takfiir farqulaaniisay adduunkaa maanta jiro ninkaan gaalaysiino adigu soojii waxaa tahay marka niman la yidhaahdo qadyaaniya waxay rumaysan yihiin axmed mirza khan alqadyaani haddaan anagu walan beeraamulanaya oro internetyada ka raami waxay rumaysan yihiin axmed mirza khan alqadyaani ninka la yidhaahdo inuu yahay nebi nebi maxamed ka dambey waxay ku leeyihiin laa ilaaha ila allah muxamad rasuululah waana tukanaya axmed alkhadyaanina waxaa u yaqaanaa nebi xukunkooda waa maxay tala labaad baan idiin hayaa marka shiicadii iskaba soo walaalayaha qaarkood doodaanba kuwa waxaa jireeyaa khuraabiya oo shiicada ka mida ah. ifnaa cashariyadii doodinaad ka keentaa dhici karta ee kuwa kale doodinaad ka keenta laakiin khuraabiyan kuu sheegay waxay rumaysan yihiin waxay rumaysan yihiin nebi maxamed inuusan nebi saxba ahayn oo malakul jibriil marka waxyiga loo soo dhiibay uu qiyaamay oo cali ibni abi baa loogu soo diray wuxuu u wareejiyey maxamed ilaahay markuu arkay in maxamed loo geeyo ayuu yidhi waa yahay bal iska daa laba qolaan haynaa qolo shiicada ka mid ah iyo qadyaaniya waxaa soo galay secularism elders oo dadka ingiliishka garanayay calmaaniyiin waxay yidhaahdeen ilaahay manhajkiisa dhulkaan lagu maamula saxda ma aha ictu maa likaysar kaysar lilaahi ilah maamaabay ka dhigtay boqorkana wixiisa sii allana wxisise alla u tukowa boqorkana shareecada ka qaada dheh kuwaas sharciga ilaahay waxay ku yihiin taaquud waa nin ka kibray ilaahaynu addoon u ahaa iskala weynaaday inuu ilaahay adeeco sekular balee sekular ingiliis laadiin wa waa saddex qolo qolo afraad oo kuu soo hartay waxay yidhaahdeen shiikhu weysbaa soo nooleeyey neef dhintay aye ciddii baa soo galla gudaha soo galla marka neef dhintayba sheekhu waa soo nooleeyey oo weliba wuxuu yidhi qum biidnii codkiisa waad wada maqlayseen dadkii markaa joogi qaarna internetyada ka fiirsada wuxuu yidhi qum biidni weliba ma odhan buu yidhi qum biidni illaahi waa sii daanaya waa karaamada sheekha neefkeeda oo dhintay oo haraggii laga dhigoo la gowracay uu soo nooleeyey aniga iyo muslimiin iyo kitaab rumaysanada waxaan u naqaanaa ninka yidhi waxbaa soo noolaya ama jiilaanaya uweska wax dalba soo noolaya kaafir billaahi alcadiim yaa ka shakisan gaalmooyi waa soomaaliya ninka ugu yaa ka shakisan kan yidhi uweys wax danta soo noolaya afartaa qoloba waa shahaadanayaan sheegaya soo ma waana tukanayaan in la gaalaysiiyaa waa sharaf in la gaalaysiiyo laga bari noqdo waa diin allah in la colaadiyo ilaahay dartii loo naco weeye mushrikiin mid nabadnimo inkiray mid ilaahnimo inkiray mid rububiyada inkiray mid ilaahay aan u ogolaynba koonkaan inu maamulo waxaa la yidhahdaa masalatu takfiirkii sharciga ahayd fii nutaymi isticmaalay maxaa cabdilaab isticmaalay axmed bin xambal isticmaalay maxamedun rasuulullah qurayshuu isticmaalay calayhi salaatu wasalaam asxaabtii nebigu musaylamo u isticmaaleen iyo aswad alcanasi iyo dulaaha alasadiy mas'alatu takfiir marka in la gaalaysiiyo cadowga ilaahay waxaa inkira sanaatiqada iyo murji'ada masalatu takfiir inay tahay kitaabka iyo sunnada laga helayo sharcigii ilaahay siduu qoladu alla gaalaysiiyeyo oo nebigu gaalo ku magacaabay meesha ilaahay rasuulkiisa ay dhigeen baan dhigayna waxaa kuu saartay jamaacada jamaacada labada arrimood ku haysanna ila dhegaysta marka tacmiim alkufri cala annaas man yacrifuuna waman laa yacrifuuna dadkoo gaalnimo lagu wada xukumo qof aan la aqoon iyo kii la yaqaanaba dadkoo dhan waa gaalo haddii xataa afkaysan kaa dhihin ficilkooday sidaa ku yihin ficilkooda ayaanay qofna muslim u ogolayn jamaacada aan ku jirin oo weydii xataa waxaa ku tidhaahdaa hadda adigu muslimiintiin muslim aan jamaacadiin ahayn ma garanaysaa waa jiri karaa buu ku dhihi waa jiri karaa waa xarbaannimo waa jiri kara maana meel igu sheeg magacii urur igu sheeg ama qof sheeg ama hal sie sheeg oo jamaacadiina ahayn oo muslima hadday hadda jooga anaa weydiinay u badan yihin caalasho waa dhagadhageeyaan ayagoo iska dhigaya wax mashquulsana waxaan leeyahay ii sheega hal qof oo aan jamaacadii ahayn oo muslim ah qof dhintaydii ma weydiin boqolsoon iyo axmed bin xambal bay kudhiib maya kuwa nool ma hayaan idan micnaheedu waa maxay laa islaama ilaa hadihi aljamaca waa caqiidat alkhawaarij ilasaare taas waa tii koowaad marka oo nimanka odayaashaan ku haysanay midda labaad alhijraan wa tarika waa nidaam ay degsadeen adinku ma garanaysaan laakiin aniga iyo shakhsiyaad baa garanay hijraan wa tarika iyaguna way is ogyihiin waa nidaam shiikhu dejiyey oo uu rabay dadka ku sugo si aan loo kala cararin oo loo mideeyo laakiin arrintii shareeca isu bedel bal caqiida isu bedeshay baa la odhan karaa oo waa laisku warasiiyaa qofkii ku qanacsan ee kaan ku qanacsanayn waxaan leeyahay amiirkooda sheekh maxamuud nuur cufmaan waa nin caalimo daaciyo wax badan soo shaqeeyey ilaahay ka baq shaqadaad qabatay aakhirkii naaraan ku dambaysiinin wallaahi waa la wadoogyaha adna waa taqaanaa culummada kale ay kula joogta sida maxamed xasan faarax iyo shiikhi kale cabdiraxmaan xan shakuur iyo kulligood way garanayaan keligii inaydan islaam ahayn ee muslimiin ay joogaan qaar baa jihaadaya qaar baa ducaada qaar baa xaramka ilaahay dadka dad diinta ugu yeera keligeen baa islaama ah. wallaahi sax maa waa dadkii ilaahay ka boqo toobadkeenan leh rabbulcaalamiin baad hortegaysaan haddaad hadhow ka daawan lahayd internetka oo qaran casri ah hadda jiri qof gurigiisa u ka daawanay mar labaad baan ugu yeeraya ninka odaya iyo saaxiibadiisa labada arrimood hadday ka guuraan wax saddexaadba ma jiraan inay dadka wada gaalaysiinna muwaxidiinta ka soo reebtaan ilaa muwaxid baa jooga keliga maa islaamka hijraan iyo tarika gadaal inay ka tuuraan kitaabka iyo sunnada sidii ilaahay uga tagay ilaahay u dhaafay iyo rasuulku uga taga loo daayo bismi illaahi walxamdu lilaahi uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika وأشhهd أنa محamdا cabdه وrasuuله kelmadana ka hor waxaan ka cudur daaranaya soo daahitaankayga meel cabaar idiin jirtaan jiray hadda kayna intaa kadib kelimadeena khamiista maanta awal qorshahaygu wuxuu ahaa inaan kaga hadlo nataalaha iyo krismaska oo xilligiisii lagu jiro laakiin jimcaha beri waan udhigtay taas madrasat اlkitaab wa sunna in looga hadlo arrin kale oo muhiima ah, oo maalmahan dadka ka dhex buuxaysa baan rabaa inaan aad u sharaxo inaan ka hadlo masalatu takfiir alfarqu bayna masalatu takfiir wa jamaacatu takfiir aad i dhegeysa alfarq farqiga u dhexeeya mas'alatu takfiir gaalaysiin qofku uu cid gaalaysiiyo iyo wa jamaacatu takfiir waxa la yidhaahdo inaan kala baranno horta waxaan ku hormarayaa masalada atakfiir loo yaqaan gaalaysiin waxaa leh oo keliya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa wax gaalaysiin kara oo gaal inuu yahay ku magacaabi kara waa ilaahay keliya ilaahay cidduu gaal ku magacaabaana waa gaal haddaan kulligeen isugu tagno oo aan muslimka dhe ku dhawaaqno may ma noqonayo ciddii ilaahay gaal ku magacaabo waa kaafir in ilaahay gaalo abuurayna qur-aanku ku sheegay huwa aladii khalaqakum fa minkum kaafir wa minkum mu'min alla kii abuuray weeye subxaanahu wa tacaala waxaa idin ka mida mid ah gaala ah iyo mid mu'min oo ilaahay rumeeyey rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu kala yidhi isagoo nasaarada ka hadlaya laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha taalidu talaata si dhab ayay u gaaloobeen kuwa yidhi ilaahay saddex ilaah midkood weeye saddex ilaah midkood weeye ilaahay allah kuwa yidhi waa gaalo yaa sidaa yidhi allah ninkii aan gaalaysiinna ilaahay buu khilaafay sidaa kaafir noqonaya ilaahay wuxuu ka hadlay subxaanahu wa kuu ilaahay ilma ku sheegay oo wuxuu ka yidhi qaalaqaalat ilyahuudu cuseyr ibn allah wa qaalat inasaara almasiix ibn allah yudaahimuuna qowla aladiina kafaruu min qablu qaatalahum allah anna yuufakuun ilaahay muxuu ku xukumay gaalo hore warkooday qaateen oo ku gaaloobeen xaggee looga iilaya xaqa allahaqa allaha laayo allaha dilo ilaahay ha la lacnadee ilaahay wuxuu ka yidhi subxaanahu watacaala kuwii nebiga xilligiisii joogay ee ilaahay keyrkii caabudayey qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbud maa tacbuduun waxaan weli ku dhex jirnaa mas'alatu takfiir ninkaan gaalaysin ciddii ilaahay gaalaysiisa asaa gaaloobay kadib aan u gudbi doonaa jamaacatu takfiir iyo waxay rumaysan yihiin gaalooy ku dheh qur-aankay ku jirtaa suuradan baa la yidhahda suuratu lkaafiruun qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun ilaa laga gaaray lakum diinukum waliya diin diintiina aad leedihiin shirkiga anna tayda tawxiidka ayaan leeyahay inay gaala yihiin ilaahay baa qiraya subxaana wa tacaala maadaama ay asnaam caabudeen maadaama makhluuqay yidhaahdeen ilaahay baan ugu dhowaanaynaa rabbulcaalamiin ma dhihin muslimiin khaldan wey waa isla kuman yihiin nebi ibraahim bay raacay u naseexo waxaad tiraahdaa ka fiirsada akhyaare ee laakiin saas sax ma hadhiin gaalooy dhex baalya magaxooda waa maxay kufaar maadaama ay caabudayeen laata iyo cisa iyo manaat iyo hubal oo maxay caabudayeen alla inay ugu dhowaadaan iisanaga hoosbixi asnaamta waxaa loo caabuday waa maxay maa nacbudu min lah liqarribuuna ila allahi zulfa ama haa haaulaa'i shufacauna cinda allah nin yidhaahdo sanamka ay quudinaya oo irsaaqa oo adduunka maamula oo watanaya maba jiraba maba jiraba nin walba wuxuu rumaysan yahay sanamkaanu barakaysan alla loogu dhowaayo nasraaniga nabi ciise caabudaya nabi ciise adduunyadan abuureen iska leh oo asaga keliya ka ilaah ah, ma dhaho ilaa hal firqo ankaarika la yidhahdo mooye ku yidhi masiix laftiisa ama allah laqad kafara aladiina qaaluu ina allah huwa almasiix ibnu maryama waa qolo yar iyaga dhexdooda shaad ka yihiin iyagaa cayriye kuwaas maxaa yeele fidrada insaankeeda ka hor imanaysa waxay rumaysan yihiin nebi ciise inuu ilaahay adduunka iska lahaa yahay isagoo ilma iska dhigay adduunyada yimid isagoo bani aadana kadibna markii la damcay in la dilay oo samadiisa iyo carshigiisa ku laabtay dhexdooda ka dooda waxay yidhaahdeen intuu caloosha ku jiray oo carruurta ah naaska nuugayay adduunyada ayaa maamulayay xujo male marka waa kaafir dulloobe wey kan qiilka raasadae doobe ee faraha badan laandeeraha ah waa midka yidhaahda ibnullah ku tilmaamo subxaanau wa tacaala markaad weysa wuxuu ku dhihi aabbo male aabbo male xujo gooban baa la horgeeya waxaa la yidhahdaa aadanba aabbo iyo hooye ma lehe ibnullahi maxawdii wey waa soo afjarnaya ilahay waana na baro qur'aanka nagu baray ina masala ciisa cinda allah kamadali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakuun tusaalaha ciise ilaahay agtiisa uu ka leeyahay waxaa weeye nebi aadam oo kale dhoobuu ka abuura dabeedna ahaw yidhi ciisena ahaw yidhi khalaas laakiin waa gaala kuwa ciise caabuday kuwa ciiseyna caabuday waa kufaar kuwa majuustay dabka caabuday waa kufaar yaan gaalaysiinana meesha fadhiya idan waa takfiirkii sharciga ah waa takfiirkii sharciga ah. waa takfiir maxmuud ah gaalaysiintii ilaahay amray wey aan asagaa ku oranaya alla laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda cadowgeyga iyo cadowgiinna ha xigsanina ha jeclaanina cadowgeenna iyo cadowgeeda hayaa waay gaala idan binu aadan gaalo la yidhahdaa binu samaa ah. haa gaal ninkaan gaalaysiinna muslim lama dhaho muslim lama dhaho waxaan usoo gudbayaa mawduuxaan ku jira masalatu takbiir saxaabadii nebigu waxay gaalaysiiyeen nimankii mutarabbiyiinta ah nebigu adduunyada wuxuu ka tegay calayhi salaatu wasalaam iyadoo nin ee shahaadanaya uusan alla u sharig yeelay nin nifaaq qarsada meshis laakiin qolo bannaanka taagan oo sharciga alla iska tuurtay oo xalmaaniyiin la yidhaahdo nebigu ma arka maya dad la awliye baryaya ku tawasulaya qabuuro u gowracaya ku dawaafaya qabri dul gowrirsaday nebigu ma arkay ma arag calayhi salaatu wasalaam shiico nebigu ma arag calayhi salaatu wasalaam khawaarij nebigu ma arag calayhi salaatu wasalaam murjia nebigu ma arag calayhi salaatu wasalaam muctasila nebigu ma arag calayhi salaatu wasalaam caalamka wuxuu ka tegey oo ilaahay oobsaday salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi islaamka oo hal diina qofkii tukadana islaam loo yaqaan qaabkaas waxaa u tukada intii maxamed raacdayba la odhan jiray sal allahu calayh wasalam laakiin qof xajinaya xajka laguma islaamin jirin maxaa yeelay gaalada intaa nebigu alla soo dirin bay xajinaya marka awalba waxaa jira isbedel male waa tawaafayeen waa tawaafayeen waxay ordayeen mxuu ahaa tawaafay wareegayeen musdalifay tegayeen minay tegayeen carafay tegayeen iyagoo musrikiina laakiin marka la arko salaadan rukuucda iyo sujuudda iyo hay-aadkan iyo qur-aankan la akrinayo gacmaha marka la saaranayo yaa iska leh ummatu maxamed sala allahu calay wasalam nebiga adduunyada wuxuu ka tegey ummaddiio saasa subaxii u dambaysa yowm alitnayn oo uu daawanaya saxaabadoo tukanaysa albaabta baahiisa iska qaada wuu eegay saxaabiga warinaya wuxuu yidhi waxaan ku sigannayba inaan ka fidnowdo salaaddii aan ka baxnao farxad darteed marka nebigu xanuunsanaa muddo ay arkeen isagoo albaabka soo istaagay oo dhow la caddeeyey kadibna wuu u tilmaamay salaaddiina ku sugnaada dib guriga ugu laabtay dib damba looma arag sal allahu calayh wasalam subaxaas barqadeediba ilaahay waa ogsaday nebigu muruga wuxuu ka tegey islaamkaas cad oo halka wadda ah mar alla markuu dhintay salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaa yimid dad ashahaado laga gaala oo see gaalo ku yihin nebinimo musallamatulkadaab nebi baan ahay buu yidhi aswad alcanasi nebi baan ahay buu yidhi nin kalaa soo booda oo deganaa gulaha lasadiya loola jeeyo nebi baan ahay naag baa timid sajaaca la yidhahdo nebiyad baan ahay bay tir kulligood afartuba waa tukanaya afartuba waxay qirayaan nebi maxamed xaq inuu yahay oo waxay odhanayaan laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah mid walban wuxuu sii raacinayaa in asaguna rasuulka leeyahay iyagu isma qirsanaa ilaa markii dambe ay sajaaca iyo musallama isu tageen oo isku darsadeen kuwa kale isma qirsaneen saxaabada nebiga waxaa u soo baxday daahiro cusub oo soo muuqatay dada shahaadanaya oo tukanaya oo haddana gaalaa lagama shakiyo awala wahlatin abubakar see buqaat afartii ridowday mid saan buu dib ugu noqday midna nabinimuu sheegtay mid salaadii buu ka tegay qaarna zakadii bay diideen afartaba seefaa loola baxa xuruubu riddaa la yidhahdaa soo akhriya kutubta hal sanuu la dagaalamayey abubakar asidiiq saxaabadii nebiga duullahan ku qaaday kuwaan o waxaa laga hormariyey kuwii asnaamta caabudayey nabinimada sheegtay waa ka wada xoog badnaayeen waxaana ka mid ah musallamatulkadaab afartan kun oo ciidamaada isu keena waxaa ka mida ah quleyxal asadiya toddobiiyo labaatankiibu dagaalkii busaaxa isu keenay oo dad badan muslimiinu iyo dagaalyahanbay ahaayeen waxaasoo dhan baa lala dagaalamay xagga iyo xagga waa laga shahaadanayaa waa laga tukanayaa ka warrama waana laga addimaya haddii la dhihi laho dadku dada shahaadanaya waa muslimiin musallama muslim buu ahaan lahaa siday sanaadiqada maanta nawararka murjiada diidan in cadowga ilaahay la gaalaysiiyo meesha hadda nala rabaan baa saas qof a shahaadanaya tukanaya ma gaaloodi kale qabaa saxaabadii nebigaa gaalaysiisay niman nebinimo sheegtay iyo kuwii ku raacay hal qof looma cudurdaaran ayaa ka a waxaana hogaaminaya saxaabada khulafaa raashidiin oo ugu horreeya abubakar sidiiq waa la jabiyey walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hal sano shaqo kale lama qaban ilaa murtadiin baa lala dagaalamaya markii carabtii wax la laayey iyo wax cararay murtadiintii iyo wax toobadkeena laga dhigay kadib uu bilaabay abubakar dagaalkii furus iyo rum sidaaba mogtiinba oo u diray khaalid bin alwaliid sayfullahi almasluul waxaan ka wadaa saxaabadu ma ku khaldameen dada shahaadanaya inay aadaan oo laayaan oga dagaalamaan mase waa ku saxsanaayeen kulligeen waa wadoorna abu bakar khalabna aan ku taagna iyo cumar iyo cusmaan iyo cali waa wada noolaayeen iyo khaalid oo ciidamada hogaaminayey oo kol iyo tobankii ciidana diray abu bakar ciidanka ugu xoog weynaa ugu kartadhabnaa waa ciidanka khaalid oo hogaaminayay ee tuleyxana sadii jebiyey ee musallamatulkadaab jebiyey ee sajaaxa jebiyey iyo beni tagliba ah. halkan waxaan rabaa isla fahamno waxay gaalaysiiyeen dadaa shahaadanaya laakiin maxay ku qaldameen nebinimadii kufri bay ku dhaceen markaasaa ugu horraysa waxaa shahaadanayo gaalo weyelayla kadibna waa soo socota shiica timid qadariya timid markan waa shahaadanaya male waa la bartay dad wanaa shahaadanaya gaala shiicadii haaliyadiiba haaliya kuwa rumaysan cali inuu ilaah yahay oo cali laftigiisa uu gubay oo u laayey waa macruuf kutubta ku yaalla masalatu takfiir marka in la gaalay shiicadowga ilaahay waa min addiin lislaam ibnu taymiya gaalaysiiyey tataarkii markuu qabsaday waddanka ciraaq markay islaam sheegteen oo tukadeen oo sanaamtii asnaamtii iyo ruuxaantii caabudii ay ka tageen ayay waxay diideen shareecadii ilaahay buugaalayaasaq la yidhahdaa isku maamuraynaa la yidhahdeen dadki waa ka shakiya waxaa u shahaadanayaan waa tukanayaana seeyeelna ibnu taymiyaa ka shakiminay kufaar wa haddaad i aragtaan buu yidhi anigoo xagga ka soo jeeda ibnu taymiya oo kitaabka musxafkaa madaxa ii saaran yahay shiikiiyaa ku ha dhihine ha iga shakinine madaxa iga gooyi yiri kaafir murtadaa noqde ka akriya alfataawa ibnu ama akriya kitaabka la yidhaha albidaaya wanihaaya oo leeyahay caalimkii weyn ibnu kabiir raximah ullah dadkan la gaalaysiinaya lala dagaalamaya waa shahaadanaya idan wax la gaalaysiiyo ciddii gaalnimo ku dhacday waaba sax qaadiyaaniya maanta joogta afar qolaa idin sheegay adduunkaa maanta joogto ninkaan gaalaysiino adigu soodi waxaa tahay marka niman la yidhaahdo qadiyaaniya waxay rumaysan yihiin axmed mirza khan alqadiyaani haddana anagu walan beeraamuranaya or internetyada ka raani oo aad badowta adduunyada aan la socon qadiyaaniya ummad badoo malaayiina malaayiinowa oo hindiya bakistan isugu jirta indiya bakistaan ingiriiska iyo canaday degan yihin canada jasiiradan bay gateenba waxay rumaysayn axmed mirsaa fa alqadyaani ninka la yidhahdo inuu yahay nebi nebi maxamed ka dambeeyey waxay ku leeyihin laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah waana tukanayaan axmed alqadyaanina waxaa u yaqaanaa nebi xukunkooda waa maxay adinkaadi soo weydine khadiyaaniya waxay rumaysan yihiin nebi maxamed nebi ka dambeeye maxay yihiin yaa gaalnimadooda ka shakisan ma takfiirnimadii saxda ahayd baa mase takfiirnimadii baatilka ahay labaad gaalaysiisee labadaa mid bay noqonaysaa inay takfiir maxmuuda noqoto iyo inay takfiir madmuuma noqoto tee weeye midda axmediye lagu gaalaysiiyey waa tii saxdahay soo maa ha dhex fadhiya xataa murjo caloos ka gubanaysa nin nabi maxamed nebi ka dambeeye sheegaya muslim ma aha beerka ka gubaadaara qolo labaad baan idiin hayaa marka shiicadii iskaba soo walacalayaha qaarkood u doodaanba kuwa waxaa jireeyahay khuraabiya oo shiicada ka mid a isna cashariyadii doodinaad ka keentaa dhici karta ee kuwa kale doodinaad ka keenta laakiin khuraabiyan kuu sheegay waxay rumaysan yihiin waxay rumaysan yihiin nebi maxamed inuusan nebi saxba ahayn oo malakul jibriil marka waxyiga loo soo dhiibay uu khiyaamay oo cali ibn abi taalib baa loogu soo diray wuxuu u wareejiyey maxamed ilaahay markuu arkay maxamed loo geeyey ayuu yidhi waa yahay bal iska daa aniga xaggeegayo dadka muslimiintaa saddex kufur bay ku jiraan haddayna afarba ahayn koob ilaahay inay ku eedaynayaan ama ku tuumayaanba inuusan ka ogeyn subxaana wa tacaala marka labaad risaalo alla uusan dirin ciid usan u dirin inay nebi ka dhigayaan oo cali ibn abi taalib marka saddexaad malakul jibriil inay khaa'in ka dhigayaan kufaar fowqa alkufaar wey in la gaalaysiyaa ma saxbaa mise ma aha takfiirnimadooda ma madmuunba mise waa maxmuud waa takfiirnimadii la ammaanay oo ilaaha ugu dhowaan lahay hadday halkaa nala joogaan kuwa nebi maxamed diidan ama dhahaya nebi maxamed nebi waa ka dambeeyey ama dhahaya risaalada nebigu sax maana cali baa iska lahaa maxaana dhex marba birtaa naga dhex qoynahay soo maa masasi laba qolaan haynaa qolo shiicada ka mid ah iyo qadiyaaniya waxaa soo galay secularism elders ama dadka ingiliishka garanayay calmaaniyiin waxay yidhaahdeen ilaahay manhajkiisa dhulkaan in lagu maamulo saxda ma aha dhulkan wixii maamula ah waxaa iska leh madaxda waddanka maamulaysa ama boqorradde ama madaxweynade ama national assemblyde ama waxaad tidhaahdaa senataradde waxaa rabtada wixii kale madaxtooye fadhiyade kuwaasaa iska leh ilaahay male ninka ilaahay raba inuu caabudo masaajidku tegaya waa cibaadaysanaya amaa maamulka iyo nidaamka iyo kala hagidda ummadda makhluuq baa iska leh madaxdaa iska leh ictinaa liqaysar qaysar wamaa lilaahi lilah maamaabay ka dhigtay boqorkana wixiisa sii allana wixiisa sii alla u tukay boqorkana shareecada ka qaada dheen kuwaas sharciga ilaahay waxay ku yihiin taaquud waa nin ka kibray ilaahaynu addoon u ahaado iskala weynaaday inuu ilaahay adeeco secular bale secular ingiliishku laa diin waayo wixii diin ku saabsan waxba kama quseeya bini aadamku waa inay walaalo ku yihiin bini aadamnimadooda mujuusiga mulxidka muslimka nasraaniga waa bini aadam waa inay bini aadamnimo walaalo ku yihiin wax kala saarin la yidhaahdo oo diinii ma jiraan haddii dalmideeyo ama dad mideeyo ama qabiil mideeyo waxaas ay midaynaya qadarinayaan waxaa la yidhaahdaa calmaaniya waa laa diiniya diin male rabbinimadii ilaahayna waxay siiyeen makhluuq ilaa rabbinimada ilaahay waxaa ka midaynayahay alxaakim almusharic kii xaakimka ahaa oo sharci dejiyaha ahaa sharciga ayaa iskale inuu dejiyo allah waxda awliyaada leh ilaahay ciduu talada wax ka siiya ma jirtaa xoogaagaan adinku dejiya inta kalena anaa dejinay maya qul ina alamra kulluhu lilah amran ilaahda iskale calmaaniyiin wa tawaaqiid wa kufaar biitifaaqi culamaa almuslimiin yaa ka sakisan ninka kitaabka ilaahay aan odolayn xaakim inuu yahay oo alla iyo rasuulkiisa oo sharcigooda aan maqli karin inuu gaal yahay yaa ka shakisa oo meesha fadhiya waa lagu wada qanacsanya maasha allah hadduu murjico yaana isku gubo gudaha ka gubo qaala allahu tacaala falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayt wayusallimuu tasliima ilahay magaciisu ku dhaart haddaan shareecada muxamed sala allahu alay wasalam lagu dhaqmin inaan imaam lahayn weliba aan la toosnayn in qofku gebadhaxo oo isagoo amiira ama madaxa waaba laakiin shareecada allaba inuu tuuro wax kalena ku dhaqmo dhexda mataalan fircooniya ninkaan gaalaysiinna isagaa gaala warka aadu fiiri ilaahay kitaabkiisa ninka dilayla ma rabo markaad u keenta kugu haroonaya waa gaal xagga sharciga ilaahay ninkaan gaalaysiinna waa gaal kale maxaa yeelay cadowgii ilaahaygu buu wala siiyey allana uu yidhi laa tattakiduu caduwi wa caduwakum awliyaa waa saddex qolo qolo afraad oo kuu soo hartay waxay yidhaahdeen sheikh uways baa soo nooleeyey neef dhintay aye ciddii ciddiibaan soo galna gudaha soo galna marka neef dhintay buu sheikh uways soo nooleeyey oo weliba wuxuu yidhi qum biidnii codkiisa waad wada maqlayseen dadkii markaa joogay qaarna internetyada ka fiirsadeen wuxuu yidhi qum biidnii weliba ma oran buu yidhi qum biidni illaahi waa sii faanaya waa karaamada sheikha neefkeel oo dhintay oo haragii laga dhigay oo la gowracay uu soo dhe aniga iyo muslimiin iyo kitaab rumaysanoo waxaan u naqaanaa ninka yidhi waxbaa soo nooleeyaa ama jiilaana iyo uweysba wax dhintay soo nooleeya kaafir billaahi alcadiim yaa ka shakisan gaalmadiisa waa soomaaliya minka ugu yaa ka shakisan kan yidhi uweys baa wax dhinta soo nooleeyey nin ka shakisan male hadduu ka shakisan yahayna waa inuu uurka ka jirna yaasan hadli karin ilaahay baa ku maasan allahu akbar ilaahay baa ku maasan subxaanahu wa tacaala murjici fara badan iska dhagaysaa ku jirta laakiin xaqiiqda inuu ku qancaa fiican ilaahay keliya nooleeya oo dila waa rububiyada ilaahay xataa uluhiyada ka sarraysa almuxyi almumiit yaa ah alle keliya nabi ciisu wuxuu siiyey awoodaana wax ku nooleeyo awooddiina alla waa sheegay ilaahay baa nabi ciise wuxuu ku yidhi wa tuxyi ilmawta biidni waxaad nooleynaysaa wixii dhintay aniga idankayga ninkaan hadduu dhihi lahaa hataa idanka ilaahay baan ku soo nooleeyey ayaan ku inkiri lahay maxaa yee rasuul ma aha iidankaygabuu ku noolaaday buu yidhi ilaahnimo iyo rabbinimuu sheegtay midna waa u rumaysan yahaan barakada iyo karaamada shiika waxaa ka mida ah, hum biidni buu yidhi oo waa soo kacay dadkii joogay baa sheegayu hada alkaafir billahi alcaiim afartaa qolaba waa shahaadanayaana sheegaya soo maa waana tukanaya in la gaalaysiiyaa waa sharaf in la gaalaysiiyo laga qari noqdo waa diin allah in la colaadiyo ilaahay dartii loo naco weeye mushrikiin mid nabadnimo inkiray mid ilaahnimo inkiray mid rububiyada inkiray mid ilaahay aan u ogolaynba koonkaan inuu maamulo waxaa la yidhahdaa masalatu takfiirtii sharciga ahayd wa ibn taymiya isticmaalay maxamed cabdilaab isticmaalay axmed bin xambal isticmaalay muxamedu rasuulullah qurayshu isticmaalay calayhi salaatu wasalaam asxaabtii nebigu musallamo u isticmaaleen iyo aswad alcanasi iyo dulaax alasadiy mas'alatu takfiir marka in la gaalaysiiyo cadowga ilaahay waxaa inkiraan sanaatiqada iyo murji'ada oo waxay nagu eedeeyeen oo yidhaahdeen waa takfiirnimo cusub see u ninka ilahay buu sharig ilaahay nin u sharig yeelaya in la gaalaysiiye maarna cusubba muse qur'aankaa qaba wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yadurum walaa yanfacum wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiira yaa sidaa yidhi ilaahay sokadii bay caabudeen midaan waxba u tari karin waxna aan u dhibi karin kaafirku wuxuu noqday mid rabbigii ka hiiliyey dahiir wuxuu ku fasiray caalimkii weynaa saciid ibnu jubayr taabiciga ahaa oo ardaydii cabdullahi ibnu cabaas wuxuu ku fasiray mid ka hiilinaya ilaahay ibliis u hiiliyey ilahay reerka ninka caabuda waa kaafir ilahay ninkii ilmi ku tilmaama waa kaafir nabi maxamed nabinimasa ninkii inkilaa waa kaafir nabi maxamed nebi baa ka dambeeya ninkii ilaah waa kaafir ha shahaato qiyaamuleyl ha u istaago wuxuu raba ha sameeyo ma isku raacsan mahay sidaa ma isku raacsan mahay afar arrimood baan sheegay ilaahay ilaah kale lala caabudo loo shariigyalo ilahay ilma lagu tilmaamo nabi maxamed oo la inkiro nabi maxamed oo nebi ka dambeeya aad jirana ilaaho intiba waa gaalnimo ama ha ashahaato ama inshahaadadii maygu raacsantiin maygu raacsantiin allahu akbar waa takfiirkii sharciga awa midka murjahada diidanta iyo zanaadiqada haddii tooda la ogolaan lahaana shii oo dhan calmaani oo dhan diin oo dhan dambama jiri lahayn kuwaasaa sharaf aan lahaa dadka hogaamin laha laakiin ilaahay mahadi mar walba shuculaa dhisan dabba ifaya ilaahay dhisaya subxaanah wa tacaala dadbaa u taagan liilaahi kalimat illaahi af iyo adinba waxaan usoo soo gudbayaa masalatu takfiir markaan isla garannay oo tii hadda aan sharaxayay ah ma takfiirnimadii aan naqaanay oo jamaacada miyah mase waa takfiirnimadii sharciga ahayd oo la amray cadowga ilahay in la gaalaysiiyo nacam waa tii ay culamaa lmuslimiin yidhaahdeen man lam yukafir almushrikiina aw shaka fii kufrihim aw saxaa madhabahum kafar waa naaqidka saddexaadu ninkaan mushrikiinta gaalaysin waa ijmaac ninkaan mushrikiinta gaalaysiin ama ka shakiya gaalnimadooda ama se diinkooda iyo madhabkooda saxiix yeela isagaa kaafirey ijmaac weye warkaas culamaa almuslimiin hal shiiqoo ka dooday xataa male halkaa marka waxaan ku soo aragnay masalatu takfiir inay tahay kitaabka iyo sunnada laga helayo sharcigii ilaahay sidua qoladu alla gaalaysiiye wey oo nebigu gaalo ku magacaabay meesha ilaahiy rasuulkiisa ay dhigeen baan dhigayna waxaa kuu saartay jamaacada jamaacada labada arrimoodan ku haysanay ila dhegaysta marka tacmiimu alkufri cala annaas man yacrifuuna waman laa yacrifuuna dadkoo gaalnimo lagu wada xukumo qofaan la aqoon iyo kii la yaqaanaba dadkoo dhan waa gaalo haddii xataa afka uusan kaa dhihin ficilkooday sidaa ku yihiin ficilkooda ayaanay qofna muslim u ogolayn jamaacada aan ku jirin oo weydii xataa waxaa ku tiraahdaa haddaa adigu muslimiintiin muslim aan jamaacadiinna ahayn ma garanaysaa waa jiri karaa buu ku dhihi waa jiri karaa waa xarfaannimo waa jiri karaa maana meel iigu sheeg magacii urur iigu sheeg ama qof sheeg ama hal sheekh sheeg oo jamaacadiina ahayn oo muslima hadday hadda jooga anaa weydiinay ha u badan yihin ceelasho waa dhagadhageeyaan ayagoo iska dhigaya wax mashquulsana waxaan leeyahay ii sheega hal qof oo aan jamaacadii ahayn oo muslim ah dad dhintayni ma weydiin boqol soon iyo ahmed bin xambal bay ku dhihi maya kuwa nool ma haya idan micnaheedu waa maxay laa islaama ilaa hadihi aljamaaca waa caqiidatu alkhawaarij ilasaariqa taas iyo takbiirnimadii kale haddaan ka hadlayni ma isku mid ba maya waxaa la gaalaysiinaya ciddii ilaahay rasuulkiisa ay gaalaysiiyeen isna wuxuu gaalaysiiyey muslim iyo mushrik mushrik inuu gaalaysiiyo kuma haysano waa ku ammaanaya waa ku sharfan yahay ahlu ishraak inuu gaalaysiiyo ka beri noqdo colaadiyo ahlu tawxiid muxuu ku gaalaysiiy kii mushrikiinta gaalaysiinaya laftigiisu ku dhufanaya waa dul saaraya maxaa dhacay jamaacada ma aha ah, marka indimaamu ljamaaca waxay noqotay xaggooda rukni min arkaan aliimaan aada fiiri inaad jamaacada ku biirto iimaankaaga markaasu xasilaya inta ka horaysa markuu xataa kula hadlayo rabo inuu kuu soo jiido oo jamaacadooda kugu yeero muxuu ku dhihi jamaacada soo dhaca kuma dhahay islaamka qaadou ku dhihi islaamkiiba jamaacadu u yaqaanaa islaamku waa diina dad maaha islaam waa diin keliyabaa haysa garaadoo baadiye jiro ilaahay baa yidhi ina diina cinda allahi islaam islaamku waa diin ilaahay la waxido oo loo shari yeelin wey cadowgiisa laga beri noqdo w intaa haddaad tahay bishaarayso huluw waxaa ku dhaca nimanka odayaasha ficiliyanna waa sameeya waxay arkeen uma fara badan oo shirki samaynaysa markaasay kulligood sanka isugu xidheen kii muwaxidkaa kii mushrigaa hataa ahlubidar ma dhahayaan ahlubidar darajo hoose oo qofka gaalnimo haddaan la gaarsiin ninkaa mubtadic weeye muslimba ha ahaade ahlubidar hadday dhaha hataa islaamilay ogolaaden xataa sarif mala tooda sarif ma leh wadakaafir kulligood waxaas waa caqiidat alasaariq alkhawaarij taasna maaha caqiidadan sunniyiinta dadka aan ugu yeerno aad baad ii fahmaysaan baan u malay muwaxidiin dad badan oo culimaa muslimiin baan u naqaanaa walaalahe weye waa garab taaganna cid kasta u taagan ilaahay keliya in la caabudo oo aan loo sharig yeelin war cabso maaha war la qarinayo qola isu miya maya caqiido bannaankaa la taagan lahayn haddaan dha magacay mustafa la yidhahdaa may axmed baa u qarsoon miyay dhehe waaba sheegay magacaye haddaan ku celinaya inkastoo ilaahay caabudaysa keliya xataa urur baan u magacaabi karaa inkastoon diidayo inay siyaasada la gasho laakiin waan ku daba tukanaya jamaaco waxa la yidhahdo ii gaaray maba jiraanba ninkii adaa ilaahay waxida nebi maxamed raaca shirkii mushrikiin naca walaalkay ninkii ilaahay u shari yeela hooyaday hadashaa durar cadow allah alaysa haada huwa alislaam miyuusan islaamkii dabta ahayn yaa dood ka qaba murjiha waxay yidhaahdeen mushrik waxaa soo baxay laba nooc oo takfiira takfiir caadi oo dadka la hadla oo masaajidada taga oo oo dadka la hadla iyo mid kale oo jabadgeella ku xarooda cidna aan la hadlayn weliba waxaa sii khatar badan bay bayanka dadka ku dhex jira waxaan sheegayaa marka zanaadiqada iyo murjiada nacam takfiir waan nahay laakiin takfiirkee ma kii sharciga mase kii baadilkaa ah? kii sharciga intaan waa wada nahay kulligeed war yaa ka shakisan yaa shiica ka shakisan yaa qadyaaniye ka shakisan yaa almaaniye ka shakisan yaa qabuuriyiin aan ogol inay gaala yihiin haddaa ila qabtaan waan ku wada jirnaa soo wallahi waa kii sharciga hawalwelina ah, allahu akbar allahu akbarta xataa waa idinku colaadiyeen soo mar labaad ku celiya allahu akbar islaamka allah iskale allahu akbarna annaga waxay noo tahay hurdadaan saga kicinaawa cadowgana waxay ku tahay waranka wadnaha ka gelinayn allahu akbar baa laga dhahayaa markaase allahu akbar leedihi oo maxaa ka fiican allahu akbar wax ka fiicana bini aadan dhihi laha male muslim ah halkaa waxaa ku kala leexday takfiirkii sharciga ahaa ee cadowga ilaahay looga beri noqonayey muslimiintana lagu walaalaysanayay meel kastaba ha joogaane hal xaafada ma caalamka iyo takfiirkii baatilka ahaa waxaan kaloo ku haysanataa waa qodobkii koowaad ee keliga islaam qodobka labaad qolo waxaan soo arkay internetka igu soo qortay markay comment ka bixinayeen comment ay ka bixinayeen wasiiladii aan ka hadlayay qabuuligii yidhi ilaahay keliya ee toosa loo caabudo meelaha la taagan yihi keligii islaamoo wada keligii islaamoo waa lagu soo qoray keligii muslim ma ahay alxamdu lilah dadkaan walaalaha muslimiina waa qaana allahu akbar nin kastoo ilaahay waxiday shirkii mushrikiin nacay maxaan u aqaanaa muslimiin shirkii mushrikiinu gooya ii shardiya man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bimaa yucbadu min duuniha labada haddaan ka helo waa walaalkay hadduu wala la yimaado oo gaalada xigsado maxaan dhaha xuseen adina fiican ahayd gaalada maxaa u raacday maalda waman yatawallahu minkum fa minhum ah, kaafir ninkii raacaa kaafir laakiin ninkaan kaafir raacin hadduu rabo saani ha ahaado hadduu rabo ha ahaado muxuu ahaa ribo midcuna ha ahaado dunuubka ha ku dhaco hadduusan dembigaa banaysanayn ilaahayna waxidayo shirkii mushrikiin beri ka yahay niyahu bishaarayso nicmatu rabbi wey tawxiidkaasaan caddaynaynaa dadka ugu yeeraynaa xaafadayaanaan la tegaynaa meel walba la tegaynaa waa diinu muxamed taas waa tii koowaad marka oo nimanka aan ku haysanay midda labaad alhijraan watarika waa nidaam ay degsadeen adinku ma garanaysaan laakiin aniga iyo shaksiyaad baa garanaya hijraan watarika iyaguna way is ogyihiin waa nidaam shiiku dejiyey oo uu rabay dadka inuu ku sugo si aan loo kala cararin oo loo mideeyo laakiin arrintii shareeca isu bedeshay bal caqiida isu bedeshay baa la odhan karaa oo waa isku wala siiyaa qofkii ku qanacsan ee kaan ku qanacsanayn maxaa ka mida ah qofku dembibuu ku dhici aan shirki iyo kufri ahayn ee jamaacada ka mida ah. maaha dadkeenna kala dhun annaga waxaa u nahayba qolaas faraaxin bay dadkooda yihiin ama adigu khayr laymow ama salaatuleyl u taagnow ama jihaad gal xaggooda gaallay ka tahay adiga taala laakiin ilaahay baan walba caabudayne iyaga uma rabno inayna qoraan dheh okay yo okay muslim fiican baad ayaga loogama rabo ilaahay baan ku caabudaynaa diinkeeni waxay yidhaahdeen ninkii nidaamkaas ku dhaco khaldama waa la goynaya goyntaas waxaa leeya hijraan dadkaa la soorta marka hore laba goor saddex goor waa loo digaya xaqiiq wey marka afraad qofkii dembigii laga celin waayo waxaa leeya annagu shareecada ilaahay ma oogi karno qofkii xad kuma oogi karno laakiin maxaan samaynaynaa inaan dhahno qofkan niyow hijraan naga tag ka jamaac ahaan waxaan aragnay inaan ku goyno qofka haddii la gooyo iyagaba waad waraysan kartaa dad waraysana waa jooga haddii la gooyo in la gooyo laga aamusay qorsh u ah laakiin gawraciisa lama cunayo laguma daba tukanayo waa isla waxaan sheegay qaar badanoo go-an baa lagaa meelaha ina fadhiyaan waxbaan sheegi karin hallow yaa ogaada ninkii soo maray uu garanay kan saddexaad maxaa weeye xaaskiisa waa ka xijaabinaysaa guriga iga bax ama aan kaaga baxay ninka jamaacada weydii ma walaale maxaa dhaha ku qabay se waxuj jamaacada weydii haddii lasoo fasaxona waa ninkeeni haddii laga gooyona weligee isma arkaya maxaa la yidhaahdaa hijraan markii lagala doodo waan kala doodno waxay yidhaahdeen annagu sharci ma fulin karno xag haddaan oogno waana lasuu keen tegaya qofkaan gacantaa ka jirtay ama se aad karbaashtay oo haddaadan awoodin ma midbaa degsane ma awoodiso maaha iska deh dadka waani nabigu markuu dacwada wadso waane ma ahayn waani dembi buu ku dhacay waani le dadna weyn og ee adiguna mid samaysata ka waran kuu jeebkaaga hijraan iyo tarikaa la yidhahda ninka la gooyey gabadhiisa walaashiis baa la guursanaya isagoona isaga la weydiin way joogaan hadda magaalada joogaa ninka walaasha la guursaday lama weydiinayo maxaa dhacdaa tiraahdo waa la edbinaya ninkaa ma la edbiyey mise waa la gaalaysa ninkii aan lagu daba tukan gawriciisana aan la cunin walaashiina lagu horguursaday islaantiisii ka xijaabatay hijraan baa la layidhaha qofka waa la gaalaysiin gaalaysin aan afka ka soo baxayn wey ma dhahayaan waa gaal maya waa la edbinayaa waad maqli haddii dhowr bilood oo qofkii soo noqon waayo oo la cidhiiri geliyo oo iska sii fakadana maba loo baana gabadha soo furiyo waxaas ma loo baana gabadhii ninkalaabaa lagu daraya haddii loo baano saana ku tegeyba wallahi waa ciqaab dhexdooda ka jira hijraan tarikana taasay kasii qarsoon tarika kan hijraanka qofka waa loo yeerayaa waa la fariisinayaa waa lala hadlaya waxaa la odhanaya dembigaasi dambi dunuubtiisa lagu caddeeyo maanta laga bilaabo waa lagu gooy lima qof dhihi kara ma jiro maxaa kii yidhahda waa la raacinaya shif qof walba nin walba naagtiisii carruurtiisa fiirsana haddii kalaa lagaa dhexbixina kaa waa hijraankii waxaa kuu soo haray tarika tarika qofka xol looma sheegay idaa curifa nifaaqu yutrak wa huwa laa yashcur meel ay ku taalla naf xataa daliil yar ama shubha male kii hore shubuu leeyahay kacab bin maalik baa nebigu wuxuu ka aamusay konton maalmood markuu ka haray dagaalkii ka haray tabuuq laakiin shubhay le wax lagu gaban karo tarika meel loogu gabaro male hal mar baa la shiraya idaa curifa nifaaquhu qofka haddii munaafiqnimo laga garto yutrak waa la goynayaa wa huwa laa yashcur isagoon ogeyn arrintaan see laeg dadkii o dhan kaa wada jeesanaya dowlaa maxaa ku dhaca ma naqaan qof islaanta hoos looganaya ninka odagaa taragaa ku dhegan baa la dhihi ii iyadana daaqadda inta maxaa soo haray keligiisa dadka dhex wareegay meesha laga haystuu raadinaya balli hebel soo weydaanu ma aqaan kii kula hadla asxaan kuu fara kii kaleba kor kaa arko kaasi si jeesanaya tuka xambaar leh ku dhegan ninkaas cid haysato ma yaqaan ilaa se rafaadayo laba bilood saddex bilood kadib la yidhaahdo ninkan waa ka muuqataa tadallul iyo quduuc ha loo waa jilcay markaan eyso hadda ka hor dambigaa ma gasho kaa ma gasho ma gashaa digniin bay kuu taa tarikadan ka war xaaladda wallahi waa dhibtooda waa do mar damba ha u noqonin waa laga dulqaaday hoosta haddaan la sheegay dulqaadkii ninka waa laga dulqaaday dulqaadaya dadkii kuwada dhow la caddaynaya arkay waa hijraan iyo tarika hadday maqlayaan ilaahay u toobadkeen kuwa meeshan jooga hadday internet ka daawan doonaanna waxaan leeyahay amiirkooda sheekh maxamuud nuur cufmaan waa nin caalimo daaciye wax badan soo shaqeeyey ilaahay ka baq shaqadaad qabatay aakhirkii naaraan ku dambaysiinin wallaahi waa la wadoogyahay adna waa taqaanaa culimmada kale ay kula joogta sida maxamed xasan faarax iyo shiikii kale cabdiraxmaan xabi iyo kulligood way garanayaan keligiin inaydaan islaam ahayn ee muslimiin ay joogaan qaar baa jihaadaya qaar baa ducaada qaar baa xaramka ilaahay dadka diinta ugu yeera keligeen baa islaama wallaahi sax maa waa ilaahay ka boqo toobad keenaan leh rabbulcaalamiin baad hortegaysaan haddaad hadhow ka daawan lahayd internetka oo qaran asliga hadda jiri qof gurigiisa u ka daawanay mar labaad baan ugu yeeraya ninka odaga iyo saaxiibadiida labada arrimood hadday ka guuraan wax saddexaadba ma jiraan inay dadka wada gaalaysiin gaalaysiinina muwaxidiinta ka soo reebtaan ilaa muwaxid baa jooga keligood maa islaamka hijraan iyo tarika gadaal inay ka tuuraan kitaabka iyo sunnada sidii ilaahay uga tagay ilaahay u dhaafay iyo rasuulku uga tegay loo daayo waagii awood la helana shareecada waa la maamulay ilaahay naguma addoonsan annagoon tabar lahayn sharci inaan fulino ma fulin kartaa maya ninka awood loo shawka leh waa laga rabaa ninkaa shawka lahayn lagama rabo marka labadaa hadday ka tagaan ah, hijraan watarika oo nidaam noqday oo hadda gaarayba heer la ysku cabiro qofkaan na maya oo la colaadina alwalaa walbalaa bay gashay waa caqiidatu lkhawaarij inaad tiraahda keligeeda islaam nebiguna khawaarijta wuxuu ka yidhi laba saddex xadiis iga dhagaysta ninkii fikirkaa damaxsanaayo ilaahay uga ba hadday kula macaan tahay inaad xagga u cararto godgaso ilaahay ka ba ninkii zandiqa iyo murji'animo ugu jirto masiiba kugu dhegan tahayna ilaahay ka boqo toobadkeen mushrikiinta ha islaamini kuwana waxaan leenahay muwaxidiinta ha gaalaysiini warku soo cadda dadka ahlu tawxiidka ha gaalaysiini kuwana waxaan leenahay mushrikiinta ha islaaminina dawaaqiinta iyo cadmaniyiinta aaacat lamiir xaqun calayna haddaa tiraahdo kirig baan ku leeyahay cazima beenta wa lamiir xaqun calayna waa sax waa kalimat lxaq yuriid biha bail oo uu ka wado qadaafi waa la adeeci karaa sisi waa la adeeci karaa salmaan rushdi waa maalkiisha kana iska waa la adeeci karaa wiilka hadda la yidhahda ibnu salmaan maxamed ibnu salmaane mulxidka ee dimuqraadiyaddii u doodaya sanam keenay sanam inuu keena ma maqashay magaalada jidda sanamkii loo yaqaanay sanam alxuriya astaantii xuriyada buu keenay waa sanam ka mid ah asnaamtii hore ee yunaan griiga magaalada jiddaa la keenay waa midka new york maraykanka ugu yaal naagta sidaa u taagan ee dabka olaya waata waxaa loo yaqaanaa ramz alxuriya jidduu keenay jidda abudabeyna muxuu keenay kii kala joogay waxay keeneen buda sanamkii jaynaan lagu caabuday iyo indiya oo waxay yidhahdeen dadka jooga waddankan meelay ku cibaadaystaan bay waayeen sanamkoodii baa looga sameeyey magaalo ku taalla lixda wad magaalo ee imaaraadka oon filaya magaalada inay tahay ama dubay ama shaariqa ah ama dubay ama shaariqa nacam asnaan bay keeneen iyaguna maanta waxay leeyihiin ninkii dhaha maxamed ibnu salmaan halla adeeco ma ka yeelaya ninka culammada xirxiraya ee muusig iyo fan ka bilaabay xaramaynkii in lagu tunto ee yidhi diinta waa la cusboonaysiinaya looma baana male kudheg caalamkaan la qabsanayna yidhi ee diintiiba inuu bedeladaba ninkaas ma ayidayna maya waa taaquut waa hee taaquut ninkii yidhaahda taacadiisuna waa xaqan calayna beentaa baan leenahay nayaga warkii murji'ada wadaay sanaadiqada kaa yeeli mayno kii yidhaahdo cid aniga aan islaam ahan waxaan leenahay warkii asaariqada ee khawaarijtaa wadaa kaa yeeli mayno waxaan ku soo gabagabaynaya labada xadiid iyo qabsada ama saddex oo qof walboo naftaada u cabso oo ugu horreeya aniga iyo adinka iyo maxamuud nuur cusmaan iyo ina hebel hebel kulli ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ibni maajah ku sugnaa wuxuu yidhi alkhawaarij kilaabu naar xadiidkan waa saxiix sax albani isaljam alkhawaarij kilaabu naar eeyaha naarta weeye in ahlu naarkii ay loo noqdo waa masiibo adigoo caabid ahaa taqi ahaa dadaalayay baraa'o qaatay laakiin baraa'adaada hadday gaarsiisan tahay inaad muwaxidkiina ku darto waa nasiib dar raggaa culummada marka ilaahay ka baqaan leh dhanka kale murjiyada culamada waaweyn bay leeyihin oo daraad qaar ka hadlayna ummadu ka mid yahay ummad ilaah inay ka baqaana soo laabtaan asanaadiqa rabbulcaalamiinna usoo laabtaan dimuqraadiyadiisa noo bafinay annaga dimuquraadiya diinta ilaahay ma aha way ka hor imanaysa ilaah inay ka baqaano toobad keenan baan iyagana ugu yeerayn maxaa saxa marka xagga xaggaba la diidi waxaa saxa wasat diinu muxamed calayhi salaatu wasalaam manhaj ahlusunna waljamaaca shirkiga mushrikiina daaquud waa goysay muwaxidiinna maadan gaalaysin ma qarsoonta arrintaas inaad ama khawaarij noqoto ama murjiaad noqoto maana dhexda ma geli kar wasadkii ahaw caqiidat lwasatiya ma akhrisateen kitaabka ibnu taymiya nacam wasat wakadalika jacalnaakum ummatan wasata horena ha u fakenin waa huluwi gadaalna ha u haran waa maxay taxsiir maxaa u dhexeeya manhaja ahlusunna waljamaca waa ku celcelinayna murjiadii waxaa dhibtay goynta ee mushrikiinta shirki mushrik lagu hayo maanoodan buu noogu sheegayaa beerkiibaa xanuunay ah. waan ku celcelinaynaa nimanka gooya inta goori goortahay ilaah keyrkii bay caabudayaan adigiiba waxayba idin leeyihiin wahaabiyo bilaa diina adna waxaad leedaha waa muslim yucdar biljahli baa la taaganta biljahli ma kan xaqii buu garanaya waan la dagaalamaya makhluuqoo wax nooleeyu qabaa wuu ku jeesjeesayaa wuxuu leeyahay ilaahay saasa loo caabuday meelaha la taagan yihin madiintaasaa qarsoon inay baadi tahay ilaahay laga boqo subxaanau wa tacaala allo istaagay manhajkiilaaha laga run sheegay waddada xaqa wallaahi waa u muuqataa ninkii aan tacasub baas ku jirin tacasub ururkiisa u tacasubay iyo qaraabo iyo sheekh hebel baa xagga ku jira magoyn kartaa iyo hebel hebel hebel hebel maa maalinta qiyaama iyo qabriga lagugu weydiin maayo jabaaco iyo ur iyo taasuf kitaabka ilahay sunada nabiga lagu weydiinaya kitaabka ilahay sunada nabiga muwaxidiinta walaala see ku tiri iyo ku yidhaahdeen waxaa kaloo lagu yidhi diinta ku tiri cadowga ilaahayna goo ilaahay baan ka baryaynaa kuwa gooya acdaa allah mushrikiin muwaxidiintana aan gaalaysinnaa noqon rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana wa qinaa cadaaba annaar allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaطila baطilan warsuqna ijtinaaba laa ilaha gayruka walaa rabba siwaak laa ilaha ilaa anta subxaanaka ina kuna ظaalimiin allahuma ahdi naasa jamiican ilaahu dadkao dhan hanuu hanuuni ilaahu kuwa mushrikiinta hanuuni ilaahu qabuuriyiinta hanuuni ilaahu khawaarijta hanuuni ilaahu murji'ada hanuuni ilaahu sanaadegada xaq ma daynayaana afka ciidda u geli mama rabaana nin xaqa inuu la dagaalama raba ilaahu hanuuni maxaad ka dhiido fircoon waaye nin xaqa intuu barta murji iyo sindiiqna waa laba murjia waxaa laga yaabaa kuwa diintii inaa haystaa ismooday iyo sindiiq xaqa la dagaalamaya nacayb ku jiro sindiiq ducay u dhaxay mayna aan ahayn ariiqa jahannam buu ku socdaa xaqii buu la dagaalamayaa maca cilmi isagoo cilmi u leh laakiin cid kastoo luusan irja ku jiro ama shirkiha ku jiro ama khuduw iyo khawaarijnima ha ku jirto ama annaga waa dambaabaynaa kulligeene dhammaantan allahna aanunin ilaahay waddada xaqa ha nagu sugo manhajkii nebi maxamed allah nagu sugo waxaan leeyahay marka fariid u diraya murjilada nagula dagaalamaya saxaafad meeshaan oo aan shalay iyo daraad iyo muxaadaro ka jeedinay ilaahay keliya hala caabuda habra qabuuriina agula ah iska ilaaliyo ha dhegaysin maabarta maskiinta faadamo rasuul bay baryaysay oo aan ka fujinaynaa maxaa ka rabta waa la sheegay culumadii waa ka fayrisay shiikhii keenayna lama arka hoos miyaa hoos hooskaan muuqane islaamiyii bay gadaal ka soo mareen waa ku afuufeen iska ilaaliya iska ilaaliya abrii waa la qayliye culimmadii way qayliyeen bay yidhaheen culimmada keenan aan laftigooda shiikow kaale haddii la yidhahdo sii cararaya habartan maskiinta oo adduunka duganaysa waa lulsan tahay faadmo rasuul bay u yeerataa abayxano way u yeerataa diin bay sidan moodaysaa waaba ku ooyaysaa ku ducaysanaysaa abaydi allah ka sawaabiya ku haysa islaanta in la toosiyo xaq loo sheego sasax maa kan ka hortaageen ka warrama kan ka hortaagay laba arrimood midba uga hortaagay inuu sindiiq iyo cadaawad gaala ku jirto iyo inuu dana ilaasanay wase sindiiq kale dantu ilaadsanay waa maxay xaafadiibu shiikha ahaa diiq ah weligiina waxaan ma sheegin qofku markuu xaqa arko oo maxaa noogu sheegi weydaa la dhihi si aan saa loo dhihin buu leeyahy haddaba ka hortay hud waa riixa ah, hor istaaga laakiin ma la hor istaagi karaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ma la hor istaagi karaa ninkay ku jirto way dumaysaa bini aadamku waa dhiman karaa anaa dhiman karaa kuwo kaloo u taagan xaggaa baabili karaa laakiin laa ilaha illa allah ma baabaaysa maya ha daalin marka adiguna cadaawad ha dhaxlin iyo kufri iyo shirki iyo caro ilaahay beriis adoo ilaabsanaya mushaar aad masaajid ka qaadato adoo ilaabsanaya xaqa ilaahay isku dayin inaad caburiso mama caburin kartid ilaahay baana ku maasan diinkiisa uu sarraynayaa shaaa man shaa wa abaa man abaa kii doonaa ha diido kii doonaa ha ogolaado ilaahay bal maugu caadiin didasare kor bay u soconaysaa insha allah ma u malaynaysaa inaan qabuuro dib u caabudi doono ma u malaynaysaa intaana nalaka dhaadhicin karo qodobka kha wana xa raaca ma u malaynaysaa nalaka dhaadhicin karo xeerka tolka weeye ku qanaca qof ilaahay bartay qur'aankiisa ku qanacay xeer laguma qancin karo mayd inuu yeerto lagama yaabo idan horaan u soconayna allahu akbar allahu akbar wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu watacaala aclam